alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala aali muxamed w salama tasliiman kasiira uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu intaa dabadeed khasasuu culammadu waa khasiseen alkitaaba kitaabka bilkitaabi kitaab bay ku khasiseen wa sunnatun sunne bimacnaa xadiis nebi calayhi asalaatu wassalaam bisunnatin tukhasasu sunne ayaa lagu khasisayaa xadiis nebina xadiis nebi baa lagu khasisaya sheikhu waxau inoo tilmaamaya raximah ullah aayad qur'aana cumuumkeeda in la khasisaayo aayad kaleo qur'aana lagu khasisaayo masaladaana khilaaf kuma jiro inay caynkaas tahay waxay noqonaysaa aayad caami hadday soo aroorto aayad kaleo khaasana la helo oo cumuum iyo khusuus mutlaqa ay isu yihiin waa la ysku khasisayaa cala sabiil mihaal waalmutallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna alaaata quruu' dumarkii la furay waxay nafahooda la sugayaan bimacnaa ha sugaan xukun baa looga jeedaa khabarun yuraadu bihi alamru saddex caado ha sugaan saddex xayd culamada qaarna waxay ku fasirayaan salaasata quruu in loo jeedo salaasata athaar saddex daahirnimo cala alqowlayn marka walmutallaqaatu waa caamo waxay noqonaysaa dhammaan dumarkii la furo dhan inay ku wada dhacayso cumuumka haddaba takhsiis baa galay waxaa laga khasisay dumarkii la guursaday oo aan loo tegin oo iyadoo ninkii guursaday aanu u tegin uu furay saddex markaa caado ama saddex daahirnimo tirsan mayso waayo wax ciddaaba male allah wuxuu yidhi ida nakaxtum almu'minaati uma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha dumarkii la guursaday iyadoo aan loo tegin la furay ilaahay wuxuu sheegay inan ciddo lahayn labada daliilkii caam ah aayatu aayatulbaqara caama ah. waalmutallaqaatu dhammaan dumarkii la furo dhan bay ku dhacaysa dumarkaa la furay waxaa soo gelaya kuwii uurka lahaa kuwii uurka aan lahayn kuwii loo galmoodee loo tegey markii la guursaday dabadeed iyo kuwii aan loo tegine loo dhowaan ee deedna saa lagu furay intuu waa soo gudagelayaan haddaba waxaa laga reebay dumarkii inta la guursaday iyadaan loo tegin la furo inay ciddo lahayn baa aayaddaasi sheegaysa aayatu alaxzaab saasay sheegaysa marka idan waxay noqonaysaa cumuumka in la khasisay waxaa la mid a aayadda kale suurat talaaq ku sugan wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun oo haddii uur ay leeyihiinna cadadbaxoodu waxay noqonayaan inay uur ka dhigaan saasay noqonayaan yacni misaalkani haba noqdo mid cumuum iyo khusuus min wejhin noqonaya ee haddana culammadu siday ka mareen saas yadaa weeye oo saniica culammadu ay mareen waa in markaa aayaddani ay noqonayso mid khasisaysa cumuumka aayatulbaqara misaalun aakhar alzaaniyatu wazaanii fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda gabadhii sinaysatay iyo ninkii sinaystay mid walba waxaa jeedashaan boqol jeedal haddii guur hore ayna soo marin cumuumkaa takhsiis baa galayoo dumarkii addoommada ah hadday sinaystaan iyaga boqol jeedal inaan la jeedlaynin ee intaa nuskeed la jeedlaayo ayaa aayatunisaa ay tilmaamaysaa faida uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab marka waxay noqonaysaa intaa nuskeed in la jeedlaayo halkaa waxaynu ka tusaalaynay aayad qur'aana oo aayad qur'aana khasisaysa cumuumkaasi markaannu ishkaal lahayn in laysku khasisayo iyo khaaskaasi waxay noqonayaan caam iyo khaas mutlaqa caam iyo khaas mutlaqa waxaa looga jeedaa khaasku dhammaantii wuxuu gudagelayaa caamka oo bacdi ka mida noqonaya waxaa jira haddaba waxa la yidhaha cumuumun wa khusuusun min wejhin caamnimo iyo khaasnimo weji ka dhacays oo labada daliil mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay hadday caynkaa yadaa tahay markaana waxaa la eegayaa adillo kale iyo qaraa'in kalea la eegayaa labada ka la khasisaayo iyo ka wax khasisaya waxay yidhahdeen taas culammadu tarjiixeedu waa adagta in labada midkood la yidhahdo ka kalaa lagu khasisayaa kama awlaysni bay yidhahdeen laakiin waa in qariiniya daliil loo helaa in mid markaa la khasisayo kan kalena uu khasisayo cala sabiili mihaal waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra dumarkii laga dhintay ilaahay wuxuu inoo sheegay afar bilood iyo toban habeen inay ciddo tirsanayaan lamana kala qaadin inay uur leeyihiin iyo inaanay uur lahayn lama kala qaadin marka caam bay aayaddu ku ahay aayatu talaaqna waxay sheegaysaa dumarka wixii uur lihi inay ku cadad baxayaan inay uur ka dhigaan dhicis iyo dhammayskay doonaanba ha dhigaane wax shakli bini'aadam leh hadday dhigaanuun walow dhicisba ha noqdee way ku cadad baxayaan wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun lamana kala qaadin in qaar la furay ay yihiin iyo in qaar laga dhintay ay yihiin lama kala qaadin marka labada deliil mid waliba wa caammun min wajhin wa khaasun min wajhin aakhar wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay masalan aayadda aayatulbaqara waxay caam ku tahay ulaatulaxmaalka iyo alxawaa'il bimacnaa kuwii uurka lahaa iyo kuwaan uurka lahayn mid walba caam bay ku tahay waxaynay khaas ku tahay kuwii laga dhinto halkaa maxaa inooga muuqda wa caamun min wajhin khaasun min wajhin aakhar aayat talaaq waxay caam ku tahay almutallaqaat iyo almutawafa canhunna aswaajuhunna kuwii laga dhintay iyo kuwii la talaaqay labada mid walba caam ku tahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna marka mutallaqaadkiina waa soo gelayaan kuwii laga dhintayna waa soo gelayaan waxaynay khaas ku tahay biulaati alaxmaal kuwa uurka u saaxiibkaa keliyay khaas ku tahay marka mid waliba waa maxay wa caamun min wajhin wa khaasun min wajhin aakhar idan tarjiixa kaasoo kale la kala arjaxayo midbaa la khasisaya ka kalana wax khasisaya la odhanaya waa adag yahay waxay u baahantahy deliil haddaba mawdican deliil baaba loo helaa waa sababta keensatay inay saxaabada qaarkood fatwoodaan masalada ku saabsan abcadulajalayn abcadulajalayn waa maxay ha sababtuna maxay tahay maxay saa u yidhahdeen waa saa loo sheegay weeye waxaa laga sheegay cabdullaahi bnu cabbaas iyo cali bnu abi taalib inay yidhaahdeen labada cidde aayaddu sheegtay ka dhow maahee ka fog bay tirsanaysaa labada marba ka dambeeya waa maxay waa si ay ugu cadadbaxdo biyaqiin ixtiyaad bay ku dhisan tahay oo masalan gabadhii haddii muddadii xamliga uga hadhay ay ahaatay maalmo yaroo kooban oo markuu ninku dhintayba ee maalin ama dhowr maalmood dabadeed bay umushay haddii la yidhaahdo waa cadadbaxday lacag ka dhalanaya markaaba waa guursan kartaa laakiin aayaddii kale maxay sheegaysaa afar bilood iyo toban habeen miya afartii bilood iyo tobankii habeen la gaadhay maya lama gaadhin miyaynay suurtoobi karin in la yidhaahdo way ku dambowday marka ixtiyaadku wuxuu ku dhisan yahay si ay u cadadbaxdo biyaqiin in la yidhaahdo labada aayadood midnaba waa inaynay qabsan haddii la yidhaahdo way cadadbaxaysaa iyadoo afartii bilood iyo tobankii habeen aynay gaadhin biwadcil xamli bay ku cadadbaxaysaa dee waxaa haysata aayat haddii la yidhahdo waxay ku cadad baxday afartii bilood iyo tobankii habeen oo uurkii ay sii leedahay oo sagaal bilood ay sidayso ama markaa siddeed bilood ama toddoba bilood waxay noqonaysaa aayatu talaaq baa haysataa sidaan labada aayadood midnaba u qabsan waa in la yidhaahdaa labadaba waa inay xukunkay sheegayso ay oofisaa oo ay ictibaarisaa uun labada kolba ka dambeeya inay ku caddad baxayso masaladu ishkaal bay ku samaysay dabeedna ixtiyaadkaasay ku dhiseen litakhruja min alciddati biyaqiin laakiin masalada waxaa jira xadiis subaycat alaslamiya gabadha la yidhaahdo nin saxaabiya ka dhintay uur bay lahayd ayaamo yar dabadeed oo ilaa labaataneeyo meelahaasa markii laga joogo geeridii ayay umushay gabadhu faqiihad bay ahaydee waxay garatay inay cadad baxday ixdaadkiiba iska dhaafto dharkeedii caadigaha bay xidhato abusanaabil saxaabiga la yidhaahda arkay sanaabil baa wuxuu ku yidhi ma waxaad doonaysaa inaad guursato ma guursanaysid afar bilood iyo toban habeen haddii aanay gaadhin oo dhammaystirmi intaasi guursan mayse sida iyadu u fahansanaydna warkaasi waa khilaafsan yahi waxay tidhi waa baxay nebigaan u tegey sala allahu alayh wasalam dabeedna waxay markaa qisadii bay u sheegtay abu sanaabil wuxuu ku yidhina waa u sheegtay wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam kadaba abusanaabil abusanaabil wuxuu sheegay arrin khata ah yani been waxaa loo jeedaa waa kadibu khata laa kadibu camdin yani waa caddadbaxdaye guurso haddaad doonto fankixii marka xadiiskaa gaarkii maadaamuu masalada ku soo arooray idan daliilku wuxuu caddaynayaa inay aayatu alaaq ay tahay mukhasisa liaayati albaqara waladiina yatawaffawna minkum wayadaluuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa waxaa khasiisaysaa aayatu talaaq marka uurka inay dhigtay ku cadad baxaysa wakadalika culamada qaarkood tan kalena waa uga qiyaas qaadanayaan oo sida tanba ay u khasiistay oo ulaatulaxmaali ayay leeyihiin mutallaqaadkana waa inay u khasiistaa walow cumuum wa khusuus min wajhin haba ahaatabe wuxuu kaloo xadiis nebi xadiis nebi waa lagu khasisaa oo laba xadiis inay iskhasisaan waa dhacdaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam fiimaa saqat isamaa'u alcushru wixii biyaha cir ay waraabiyaan toban meeloodow meel ahaan baa ka waajibaya waa zako xadiiskaasi waa caam lamana kala qaadin waxaa biyaha cir ku soo baxay inay yar yihiin iyo inay badan yihiin lama kala qaadin haddaba xadiis baa khasisayoo sheegaya laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa kuma sugna wixii shan awr ay qaadaan wixii ka yar zaka kama waajibto idan waxay noqonaysaa xadiiskii hore cumuumkiisii waxaa laga reebay shan awr waxay qaadayaan wixii ka waabsan ayaa markaa laga reebay oo laynoo sheegay zaka inayna ka waajibeen marka waa xadiis xadiis khasiisan umma alkitaaba bilkitaabi khasasuu intaa dabadeed way khasiseen culammadu kitaabka qur'aanka kitaab qur'aan bay ku khasiseen waxaa loo jeedaa aayad kitaabka ka mida aayad kitaabka ka mida lagu khasisayaa wa sunnatun bisunnatin tukhasasu sunnana waa la khasisayaa oo bisunnatin tukhasasu sunna lagu khasisayaa wa khasasuu bisunnati alkitaaba wa khasasuu way khasiseen bisunnati sunnaha waxay ku khasiseen alkitaaba kitaabka yacnii kitaabkay khasiseen oo sunno ku khasiseen sunnada mukhasis ah sunnada ayaa mukhasisaa wa cagsahu istacmil yakun sawaaba sidaa lidkeeda isticmaal yakun wuxuu noqonayaa isticmaalka sidaada isticmaashaa sawaaban sax buu noqonayaa si sawaaboo saxan wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah aayad qur'aana in xadiis nebi lagu khasisaa inay bannaan tahay dhacdayna wa khasasuu bisunnati alkitaaba ficlanba haddii lagu khasisay jawaaskii caqliga ahaana meesha waa ku jiraa waa jaa'isun caqlan wa waaqicun sharcan caqli ahaanna waa bannaan tahay sharci ahaanna waa dhacday tusaalaha waxaa ka mid a ah. yuusiikum allaahu fii awlaadikum lildakari milu xadi alunfayayn ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa sha'niga ubadkiinna kooda lab ee ka mida ubadka waxaa u sugnaaday laba dhadig dheefta ay helayaane xoolaha ka helayaan dhaxalka laba hablood intay helayaan baa inanku helayaa in la mida waa caam waxaa soo gelaya ubad oo dhan ayaa soo gelaya muslimiinta ubadkoodii oo dhan baa soo geliya haddaba cumuumkaa takhsiis baa galay mawaanic baa jirta dhaxalka ka reebta ciduu dhaxli lahaa haddii maanic ku qumo dee ma dhaxlaayo mawaanicdaa waxaa ka mida ah ikhtilaafu diin inay diinta isku khilaafsan yihiin laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima gaalku muslimka dhaxli maayo muslimkuna gaalka dhaxli maayo haddii ikhtilaafu diin meesha ay soo gasho weladkii uu kaafir noqdo oo waalidku uu muslim yahay dee ma dhaxlaayo maanic baa meesha yaala walakum nisfu maa taraka aswaajukum waa la mid waxaa aayaddu tilmaamaysaa in ninku haddii xaaskiisu uu dhinto inuu dhaxlaayo ayuu ilaahay inuu sheegaya haddaba hadday kitaabiye tahay ma dhaxlayaa jawaabtu waa maya waayo laa yariu lkaafiru almuslima wala almuslimu alkaafira ayaa taalla meesha gaalkiiyo muslimka isma dhaxlayaan laa yatawaarasu ahlu millatayni shattaa laba diinoodoo kala duwan cid u eheli isma dhaxasho marka aayad qur'aana ayaa waxa khasistay sunno nebi baa khasistay oo xadiis nebi baa khasisaya haddii la yidhaahdo aayaddii qur'aanka ahayd way xoog badan tahay sugnaanshaheeduna waa adeg yahay waa qatciyatu hubuut inay sugan tahay waa qaci xadiisku hadduu aaxaad yahayna waa danniyu hubuut sida mashhuurka ah khilaaf baa ku suganay marka xadiiskii oo danniyu hubuut ahi oo xagga sugnaanshaha aan la xoog ahayn qur'aankii siduu qur'aankii u khasiisi karaa jawaabteedu waxay tahay jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen alfaadda caamka ahi waa danniyu dalaala oo dalaaladu waxay noqonaysaa mid danni ah siday fardi walba ugu dhacaysaa qaci ma aha yacni aslu cumuum inuu ku tusiyaa qaci waa noqon kartaa laakiin fardan fardan afraaddii cumuumkoo dhan inuu ku wada dhacayaa mid walba qaci ma aha sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan oo waxaa dhici kartaa cumuumkii inta la sheego in bacdigii loo jeedo sooma dhacdo oo cumuumu yuraadu bihi alkhusuus la yidhaahdo haa waa macruuf in cumuum inta la sheego hadhow wax laga reebo soo ma dhacdo marka qaabil waxay u tahay caamkii in la khasiisuu qaabil yahay cumuumka inuu faa'iideeyo hadduu doono qadciba ha ku noqdo laakiin dhicitaanka afraadda uu ku wada dhacayaa fardan fardan fardan fardan saa ugu dhacayo midnaba aanu seegaynini qaci ma aha mid la qatcinayo ee waxay noqonaysaa mid waxa weeye la danninayo danni haaliba saas aawadee waa qaabil liltakhsiis wuxuu aqbalayaa in la khaas yeelo in la khasiso wax laga reebo ayuu aqbalayaa ta kale sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam qur'aanka inay la mid taa laynoo sheegay alaa wa innii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu qur'aankaa laysiiyey mid kaleoo qur'aanka la midoo weheliyana waa laysiiyey sidaas aawadee waxay noqonaysaa sunnadii aaxaadba ha noqotee cumuumaadka qur'aanka way khasisaysaa ficlanna way dhacday saxaabadana lagama hayo inay yidhaahdeen aayaadka qur'aanka axaadiis nebi ma khasisi karto ama xadiis aaxaadi ma khasisi karto lagama hayo marka sabiilulmu'miniinku wuxuu noqonayaa in waxa weeye cumuumaadka qur'aanka axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saabitada ah walow aaxaad ba ha noqdaan in lagu khasisaayo lana qaadanayo taasa waxay tahay caynu sawaab qowlka odhanaya lagu khasisi maayo axaadiista aaxaadka waa qowl daciifa wey wa cagsahu istacmil yakun sawaaba sidaa lidkeeda isticmaal oo xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam aayad qur'aana ku khasis oo aayaddu mukhasisa ha noqoto tii hore maxay ahayd xadiiska ayaa mukhasis ahaa aayaddaana caamnimadeeda la khasisayey oo wax laga reebayey tanna waa lidkeeda xadiiska cumuumkiisa la khasisayaa wax laga reebaya aayaddaana mukhasisa ah marka aydan waxay noqonaysaa sidaa lidkeeduna inay bannaan tahay waxaa ka mida iyadoo xadiisku aayadii ay khasistay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu zakaa gallay sida uu ibnu cusaymiin soo qaatay xadiiska riwaayadaas ayuu soo qaatay waayahay xadiisku wuxuu sheegayaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu azakaa waxaa lay amray inaan la dagaallamo la diriroo la jihaado dadka waxaa loo jeedaa gaalada xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah anna muxammadan rasuulu ullah ilaa shahaadataynka ay ka qirayaan aan dagaalka ku wado salaadana ay la imanayaan oo oogayaan oo taagayaan siday tahay ula imanayaan zakadana ay bixinayaan afartaa ilaa ay la imanayaan inaan dagaalka ku wadaa lay amra marka taas waxaa laga fahmayaa wax kaloo dagaalka lagaga joojinayaa inayna jirin inay islaamaan mooyaan haddaba aayaddan baa waxay sheegaysaa qaatiluu aladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu aljizyata can yadin wahum saakhiruun islaamnimo waxaan ahaynoo dagaalkii looga joojinayaa inay jirto ayaa aayaddu sheegaysa oo hadday jizyadii bixiyaan oo jizyada aqbalaan oo gacan ka dhiibaan jizyada axkaamta islaamku inay ku dareertana ay ogolaadaan dagaalkii waa laga joojinayaa xataa yuctu aljizyata can yadin wa hum saakhiruun idan cumuumkii xadiiskaynu aragnay waxa wax ka reebay aayadda qur'aanka ah oo islaamis keliya dagaalka lagaga joojin maayee hadduu kitaabi yahay ama majuus yahay oo uu jizyadii bixiyana waa laga joojinayaa oo lalama dagaalamayo waa laga daynaya idan waa xadiis nebi oo aayad qur'aani khasistay buuli waxaa la mida gaaladii quraysheed buu heshiis nebigu la galay sala allahu alayh wasalam heshiiska waxaa ka mid ahaa ciddii naga timaadda iyadoo ciddaasi ay muslim tahay oo idinka idiin timaadda inaad noo soo celisaan ciddii idinka idinka timaaddana inaanaan idiin soo celin nebiguna sala allahu aleyh wasalam heshiiskaa waa aqbalay oo waa la qortay suhayl ibnu camrin oo matelayey gaalada markaas siiqada lagu qorayna waxay tahay siiqada man kii idiin yimaadda inaad noo soo celisaan manna waxay ku dhacaysay labiyo iyo dhadig labadaba aayadda qur'aankaa soo degtay oo allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu iida jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun ida jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allaahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar dumarkii mu'minaadkee idiin yimi gaalada ha ku celinnina marka wuxuu tusaale u noqonayaa in qadarkaa laga reebay ila nebigu sala allahu aleyh wasalam mar hadduu heshiiskaas la qortay oo uu aqbalay sunno nebi waa noqota laakiin waxaa laga reebay oo aayaddu ka reebtay celinta dumarka marka waxay noqonaysaa min qabiili takhsiisi sunnati bilkitaab wuxuu sheikhu uhi raximahullah wa khasasuu bisunnati alkitaaba way khasiseen culammadu alkitaaba kitaabka bisunnati sunnay ku khasiseen wa cagsahu istacmil sidaa lidkeeda isticmaal oo sunnadii khasis oo bilkitaabi ku khasis yakun sawaaba wuxuu noqonayaa shay sawaabo saxan buu noqonayaa waaldikru bilijmaaci maqsuusun kama qad khusa bilqiyaasi kullun minhuma sheikhu wuxuu uhi wadikru qur'aanku u jeedaayo bilijmaaci makhsuusun ijmaaca lagu khasisay kama qad khusa sida loo khasisay bilqiyaasi qiyaas loogu khasisay kullun minhumaa mid walo kitaabkiiyo sunnada ka midana qiyaas loogu khasisay dikriga waxaa loo jeedaa qur'aankaa loo jeedaa innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waa ismi min asmaa'i alqur'aan ereyga dikri la yidhahdaa culamada qaarkood laakiin waxay yidhaahdaan dikriga sunnaduna waa soo gashaa saas aawadeed baa bacdu salaf ay u deliishadeen innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam in ilaahay ilaalinaayo aayaddaasay u deliishadeen haatay culamada qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu xasmi iyo sunnadu inay maxfuudo too dhowran tahay oo ilaahay ballanqaaday ilaalinteeda aayaddaa laga qaadanayaa waayo sunnadu waa waxyi waxyiguna waa dikri weeye calaa kulli xaal qur'aankii waa la khasisaa oo waxaa lagu khasisaa ijmaac ijmaacii baa wuxuu noqonayaa mukhasis buu noqonayaa qur'aankuna wuxuu noqonayaa caam la khasisuu noqonaya waxay u tusaaleeyeen bacdi culammada ka midii yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari midlu xadi alunhayayn aayaddaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu khasisay ijmaac oo awlaaddii mid ka mida ah hadduu addoon noqdo dee dhaxalkii ma yeelanayo alriqu waa maanic min mawaanic alirsi waa maanic ka mida mawaanicda irsiga ama dhaxalka marka ijmaacii baa khasisay aayadda ibnu cuthaymiin laakiin wuxuu tilmaamayaa misaalkaasi saxiix maaha waayo cumuumka aayadda addoonkuma soo gudagelin sababtuna waxay tahay lildakari milu xadi alunfayayn laamka ayaa wuxuu yahay litamliik mulkisiin waalmamluuku laa yamlik hadduu ruuxu mamluuk yaho addoon yaho isaga la mulkiyana oo makhluuq leeyahayna dee waxba mulkin maayo waxba ma mulkinayo inaan waxba mulkinayna waxaa u daliilaba xadiiska man baaca cabdan walahu maalun famaaluhu liladii baacahu ila an yashtaritahu almubtaac markaa saas aawadeed ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa misaal uma hayo aayad qur'aana ama xadiis nebi in ijmaac lagu khasaso ilaa saacatii haadihi wax misaala oo saxiixoo mas'aladaasi leedahay ma arag sidaanan tatabbuc ugu ogaanin iyo raacraacitaanka aan mas'aladaa raacraacaya doondoonay waana arrinka macquulka ah ee caqligalka ah oo qur'aan ama sunne ijmaac ma suuragal aha inuu khasiso waayo ijmaacii lagama maarmaan waxa u ah mustanad daliil uu cuskan yaho ku tiirsan yahay in la helaa waa lagama maarmaan mana suuragal ahaa ummaddu inay ijmaacdo masale isku waafaqdo daliil la'aan marka ijmaacu waa daliilun cala daliil walaysa daliilan bilaa daliil ijmaacu waa daliil daliil kale u daliil ah wax waa ku tusinayaa laakiin wuxuu ku tusinayaa daliil u yahay in daliil kale masalada ku sugan yahay hadduu ijmaacu saxiix yahay daliil la'aan dhici maayo walaysa daliilan bilaa daliil daliil aan daliil lahayn maaha marka ma suuragal aha ijmaac in daliil kitaabka ka mida ama sunnada ka mida loo helo mooye si kale kuma suuragal ah haddaba culammo doori waxay ka cabbiraan ijmaaca daatadiisu mukhasis ma ahee waa daliilun cala takhsiisi ee isagu mukhasis maaha culammada sheegtay waxaa ka mida zarkashi ayaa sheegay baxriga iyo tashniifka waa ku sheegay shawkaani ayaa sheegay ibnu badraan ayaa sheegay mardaawi ayaa sheegay saaxibu lataa'if alishaaraat ayaa sheegay wuxuu shawkaani odhanayaa waalxaqu ana almukhasisa huwa daliilu alijmaaci laa nafsu lijmaac xaqu wuxuu yahay ka wax khasisayaa waa deliilkii ijmaacu ku tiirsanaayo cuskanaa deliilkaasaa mukhasiska noqonaya ee nafsulijmaac ma aha sida dee culammadu ay u yidhaahdaan baabunaskhi markay ka hadlayaanba alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakhu walaakin yadullu cala annaskhi ijmaaca wax ma nasakho isagana lama nasakho ha yeeshee yadullu cala annaskhi naskhi waa ku tusinayaa haddii masalada ijmaac ku guntamoo la saasaa lagu ijmaacsan yahay khilaaf nas waxaad garanaysaa inuu jiro nas nasakhay naskan kale nasakhay inuu jiro hadduu ijmaacaasi saxiix noqdo ilaaba ilaa ilaa ummaddu baatil ku ijmaaci mayse waa inuu jiro nas markaa nasakhay waa inuu jiro laa tajtamic ummatii calaa dalaala laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik marka maadaama ijmaacuu yahay xuja sharciya waxay ummaddu ku ijmaacdaana ay tahay ama culammada islaamku ay ku ijmaacaanna ay tahay wax xaqa oo baatil aynay noqon karin waxaad garanaysaa inuu daliil nasakhay jiro sida halkaa ay u yidhaahdaan halkanna waxay u leeyihin daliil khasisay baa jire ijmaaca laftiisu ma khasisin zarkashi wuxuu yidhi oo hore isaguna uu yidhi takhsiisku xaqiiqa ahaan wuxuu ku dhacayaa bidaliil ijmaac laa binafsi alijmaac tashniifkiiyo baxrigaba saasuu ku odhanaya mardaawi wuxuu ku odhanayaa isaguna taxbiirka mukhasisku waa daliilu ijmac ibnu najaar alfatuuxi waxa uu ka odhanaya sharxu lkawkab almuniir isaguna mukhasisku waa daliilu ijmac ibnu badraan isaguna saasoo odhanaya saaxibu lataa'if alishaaraat markuu nadmigan camriidiga sharxayo isaguna sidaasuu tilmaamaya markaa saas aawadeed culamo dooraa wejigaa maray waana weji macquula weeye xoogaa masalada kollay daliilkaa uu leeyahay ijmaacu ummaddoo dhan inuu ka wada qarsooma ma dhici karto laakiin bacdi ummadda ka mida waa ka qarsoomi karaa laakiin ma suuragal aha min jamiici alumma inuu ka qarsoomo markaa saas aawadee cibaarada uu sheikhu odhanaayo walaakin qad yakfa addaliilu bisababi tasarufi bacdi annaasi fayaquulu yaxrumu kada bilijmac waddaliilu min annasi mawjuudun lakinahu laa yaati bihi ha yeeshe waa qarsoomi karaa daliilku wuxuu ku qarsoomi karaa tasarufka dadka qaarkood ay samaynayaan oo ah inay odhanayaan mas'alada ijmaac uun deliishanayaan waliba masaladaasi waa xaaraan bilijmaac naska isagoo jooga naska ayna soo qaadanayn dabeedna marka muddo dabadeed wakhtigu markuu dheeraado culammadiina sidaa iska naqliyaan oo iska raraan daliilku waaba la ilaawayaaba uma bacda dalika maca tuuli zamani wa tanaaquli alculamaa'i bacdihim min bacdin yunsa daliil sheikhu hadduu u jeedo ummaddoo dhan baa wada ilaawaysa uu ka wada qarsoomayaa sidaa nadar baa ku sugan laakiin haddii u jeedo cid ummadda ka mida ah walow haba badnaatee ayaa ilaaweysa haddii loo jeedo uu ka qarsoomayaa dhibi kuma sugnaan laakiin haddii la yidhahdo min jamiici ilummu ka qarsoomayaa taasi ma suuragalah innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la sharcigu waa maxfuud adiladu waa maxfuuda walow sunnaba ha noqotee sunnadu waa maxfuudo marka inay ka wada qarsoontaa dadka ma dhici karto laakiin bacdigood waa ka qarsoomi kartaa walow ha badnaadaanbe wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay qur'aanka ama sunnada in la khasisaa waa bannaantoo qiyaas lagu khasisaa kullun minhumaa waxaa loo jeedaa ay min alkitaabi waasunna laa min alkitaabi waalijmac muraadka looga jeedaa kitaab iyo ijmac maaha oo uma noqonayo damiirku liaqrabi madkuur waayo culammada cid sheegtay ma jirto ijmaac baa la khasisay oo qiyaas lagu khasisay cid sheegtay lama oga warkaas ta kale ijmaacyada waxaa lagu tiriyaa adilada sariixa inuu ka mid yahay oo ijmaacu adilada ixtimaalku gala maaha wuxuu ka mid yahay min adilati sariixa marka bayaan daliil kale bayaamiyuhu u baahan yahay maaha sidaa naskhi u gelin oo ta'wiile aanu u gelin ayaannu tabyiin wax kale u baahnayn markaa sidaas aawadeed muraadka looga jeedo kullun minhumaa waxaa loo jeedaa min alkitaabi waasunna ayaa loo jeeda kitaabkii ama sunnadii waa dhacdaa qiyaas in lagu khasiso waa dhacdaa iyadoo qiyaas lagu khasisay waxaa ka mid a ah. azaaniyatu wazaanii fajriduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda aayadda aayad kalea lagu khasisay marka loo eegayo azaaniyatu oo waa aayat nisaa laakiin wazaanii wazaanii wuxuu ku dhacayay kaa zinaystay inuu yahay mid xora iyo inuu yahay mid addoona mid walba ayuu caam ku ahaa azaaniyatu tii addoonta ahayd hadday sinaysato waa laga reebo aayadda suuratu nisaa ku sugan baa ka reebtay fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab addoonkii isaga ka warran hadduu sinaysto ila lafdiga aayaddaa ma gudagelayin waxay culammada qaarkood leeyihiin qiyaas baa lagaga reebayaa addoonkan laga reebaya hadduu sinaysto oo waa qiyaas fii macna alasli oo nafyu lfaariq waa qiyaas ku dhisan qiyaasku wuxuu noqdaa qiyaasun bijaamic iyo qiyaasun binafyi alfaariq marka maadaama uu yahay qiyaasun binafyi alfaariq wuxuu noqonayaa in markaa qiyaaskaasi khasisay aayadda inuu khasisay saasuu noqonaya culamada qaarna waxay leeyihin min qabiil mafhuum mafhuum muwaafaqah ayaa lagu khasisay sunnada lafteedana waa dhacdaa in qiyaas lagu khasiso yacani labada mid walba waa dhici kartaa haddii qur'aankiiba markaa qiyaas khasisi karo sunnada inuu khasiisi kalaano waxay noqonaysaa cala sabiili awlaa sheekhu waxa uhi raximahullah waadikru bilijmaaci makhsuusun kama dikriga waa qur'aankee makhsuusun bilijmaaci waxaa lagu khasisay ijmaac kama qad khusa sida la khasisay bilqiyaasi qiyaas lagu khasisay kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mida kitaabkaiyo sunnada qiyaas loogu khasisay ayaa qur'aankana ijmaac loogu khasisay baabu lmujmali walmubayin ma kana muxtaajan ila bayaani famujmalun wa daabitu albayaani ikhraajuhu min xaalati alishkaali ila altajalli waatidaaxi alxaali kaalqur'i wahwa waaxidu alaqraa'i fi alxaydi waalطuhri min alnisaa'i sheekhu waxau uhi raximah ullah maa kaana muxtaajan kii ahaaday mid u baahan ilaa bayaani caddayn u baahan famujmalun mujmal weeyi ay fahuwa mujmalun wa daabitu lbayaani bayaanka daabitkiisa waxaa lagu xadaynaya ee lagu dabdinayaa ikhraajuhu waa saarista mujmalka laga saaro min xaalati alishkaali xaaladdii qarsoomida laga saaro xaaladdii qarsoonaanta laga saaro iyo khafaaga ila tajallii yacnii caddaanta loo saaro iyo watidaaxi alxaali xaalkiisu inuu caddaado loo saaro oo ijmaalkiiyo ibhaamkii uu ka baxo kalqar'i ama kalqur'i sida qur'igoo kale weeye ay kalijmaali fi lqur'i waa sida ijmaalka qur'i ku suganoo kale weeye wa huwa qur'igu waaxidu alaqraa'i aqraa' midkeeda weeye mufradkii aqraa' weeyaan fi alxaydi waaltuhri min annisaa'i wuxuu ku sugan yahay ama ku tusinayaa filxaydi ama ku dhaca xaydka iyo waduhri daahirnimada min annisaa'i xaal dumarka xaggooda uu ka ahaaday xaydka iyo duhrigaas sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa raximahullah mujmal iyo mubayan ayuu ka hadlayaa mubayan waa mid la caddeeyey waxaa kale jira mubayin iyo mubayan iyo bayaan bayaan waa la yidhaahdaa bayaan mar waxaa loo jeedaa macnaha masdarnimo marna deliilka wax caddaynaya laftiisaa bayaan lagu itlaaqaa oo mar baa masdarka laguma itlaaqaado ismu faacilka ama ismu mafcuulka mubayin waa caddeeye mubayanna waa la caddeeye marka mid baa wuxuu noqonayaa mid daataantiisa u cado aan u baahnaynba in cid caddayso wuxuu noqonayaa mubayan inuu isagu waadix iyo cad yahay waa dhacdaa inuu wax kale caddaynayana waa dhacdaa shaygii bayaan iyo caddayn u baahan mujmal baa la yidhahdaa waa mid macnihiisu duuduuban yahay ijmaal ama duubduub baa ku sugan bayaan buu u baahan yahy masalan lafdiga mushtaraga ah ee laba macne xaqiiqa ahaan labadaba loo isticmaalo si isku mida waxaa la odhanayaa waa mujmal macnihiisu waa duuduuban yahayoo wuxuu u baahan yahay wax caddeeya iminka waalmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu qarigu laba macnoo xaqiiqa a ah buu labadaba leeyihi mar waxaa la yidhaha dhiigga caadada ay dumarku helaan waa damun yurkhiihi raximu almar'ati caadatan min ghayri wilaadatin walaa maradin waa dhiig raximka dumarka ka soo baxa si muctaadoo caado ahna uga soo baxa sabab dhalma aan ku iman xanuunna aan ku iman kaasaa waxaa la yidhaahdaa xayd baa la yidhahdaa marka xaydkaa qur'i ama qar'i waa la yidhahdaa daahir noqoshada gabadhu ay ka daahir noqotana ee xaydkaasi ka go'ana ee calaamaddii naqaaga ama daahirnimada ay aragtana waa duhri e waa la yidhaahdaa qar'i ama qur'i haddaba markaa alaasata quruu ma waxaa loo jeedaa alaasata athaar saddex daahirnimo mise waxaa loo jeedaa alaasata xiyad saddex xayd baa loo jeedaa mise saddex daahirnimaa loo jeedaa ijmaal baa ku jira ijmaalka waxaa soo gelaya itlaaqyada adilada qaarkood xukum ay itlaaqayso oo sida xukunka loo samaynayo loo fulinayaa ay u baahan tahay caddayn sida wa aqiimu salaa salaadda ooga salaadda taaga salaadda sida loo samaynaya waxay u baahan tahay bayaan afcaasheeda arkaanteeda shuruuddeeda waajibaadkeeda awqaaddeeda kullu dalika waxay u baahan yihin bayaan idan waxaa la odhanaya ijmaal baa ku jira ijmaal baa ku jira la odhanaya marka shaygii bayaan u baahan waxa la odhanaya waa mujmal mubayinkii muxuu noqonayaa ama daabit shaygii caddayn u baahan in laga saaro madmadowga iyo qarsoonida oo caddaantiiyo waadixnimadiiyo bayaanka loo saaraa waxaa la yidhaahdaa bayaan ama tabyiin yacni saasaa la yidhahdaa marka ikhraaju lmujmali min alijmaali ila albayaan laakiin nowcan ma ila albayaan in la yidhahdo waxaa ka fiican ila altajalli wa itidaaxi alxaal haddii la yidhahdo waayo bayaan iyadoo la fasirayo bayaan in lagu fasiro la yidhaha bayaanku waa in mujmalkii loo saaro bayaanka oo bayaan baa tafsiirkiisa la doonayo bayaanow maxaa tahay haddaanan bayaan garanayn ilaalbayaani miyaan garanaya marka waxaa ka imanaysa bayaan ma garanaayo ilaa uu garto ilaalbayaani ilaalbayaanina ma garanaayo ilaa uu bayaanka laftiisa garto marka marka waa ikhraaju lmujmali min alijmaali ila alwuduux shaygii mujmalkaa laga bixinayaa ijmaalkiiyo duuduubkii waxaana loo saarayaa caddaantii ee waadixnimada waayaha wuxuu sheekhu yidhi raximahullah maa kaana muxtaajan kii ahaaday mid u baahan ilaa bayaani caddayn u baahan fa mujmalun ay fa huwa isagu mujmalun mujmal weeye waa mid la ijmaaliyo la duuduubay wa daabit bayaanka daabitkiisu yacni waxaa wada koobaye lagu xadaynayaa ikhraajuhu ay ikhraaju lmujmali mujmalka in laga saaro weeye min xaalati alishkaali xaaladda qarsoonida iyo madmadowga ila tajallii muuqashada loo saaro tajalligu waa muuqasho wa tidaaxi alxaali iyo xaalku inuu caddaado loo bixiyo loo saaro kalqur'i qur'i iyo qar'i labadaba waa la yidhahdaa laakiin qur'i markay tahay waxaa lagu jamciyaa aqraa' qar'i markay tahayna waxaa lagu jamciyaa quruu waa juzun ajzaa qur'un aqraa' tadacu salaata ayaama aqraa'iha waayahay kalqur'i ay kalijmaali fi lqur'i waa sida ijmaalka qur'i ku sugan waxwa waaxidu alaqraa'i waa aqraa' midkeedii weeye aqraa' waa jamac qur'ina waa mufrid fi lxaydi waatuhri min annisaa'i wuxuu ku sugan yahay ay daallun ama waaqicun wuxuu ku dhacayaa ama kaa'inun fi lxaydi wuxuu ku sugan yahay xaydkiiyo wauhri aahirnimada min annisaa'i xaal xaydka iyo daahirnimadaasi min annisaa'i dumarka xaggooda ay ka ahaadeen oo dumarka ay ka dhacaan waannasu curfan kullu lafdin waaridi lam yaxtamil ila limacnan waaxidi waannasu nasku curfan curfiga gudihiisa kullu lafdin waa eray kastoo waaridii soo arooray lafdigaasoo waaridin soo arooray lafdigaasoo lam yaxtamil aan aqbalin ilaa limacnan waaxidi macno keliya mooye macno labaad aan aqbalay ka qad ra'aytu jacfaran tusaalihiisu wuxuu ahaaday ka qawlika sidaa hadalkaagaad tidhaahdo qad ra'aytu xaqiiqee waxaan arkay jacfaran jacfar baan arkay wa qiila waxa la yidhi marka laga hadlaayo naska maa ta'wiiluhu tansiiluhu waa kii ta'wiilkiisu ahaaday tanziiluhu soo dejintiis bimacnaa mujarad in la soo dejiyey baa ku filan macnihiisa in la garto waadixnimada uu iska cad yahay daraaddeed falyuclama ha la ogaado waaddaahiru daahirku alladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya man samic wuxuu ii dabdiyey nuskhada maa sumic laakiin nuskhooyinka qaarkood waxay qorayaan man samic bay qorayaan labadana saasaa fiican kolle horta sumica waa laga fiican yahay maadu wejay iska leedahay maa samic haddii la yidhaahdo maadu waa bimacnaa man un baa loo jeeda oo in la yidhaahdo manta waxaa loo isticmaalaa lilcaaqil maadana waxaa loo isticmaalaa ligayri alcaaqil siiba weyhi sheegin nuxaaddii ka dambaysaa sheegtay waana aqlabi oo mid walba min hayri alghaalib waa leedahay haddiiba sidooda lagu socdo maa samic wejay iska leedahay markaa man samic bay iska waafaqaysa nusakha makhduudka qaarkood waxay qorayaan man samic waaldaahiru daahirku aladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya man samic kii maqla ayuu u faa'iidaynayaa macnan macno u faa'iidaynaya macnahaasoo siwaalmacnaa macnihii ka soo hadhay aladii macnaha damboo lahu wudic isaga loo dhigay kaalasadi waa sida erayga asad oo kale weeye ismu waaxidi sibaaci ay huwa isagu ismu waaxid isibaaci bahalaha dugaagga ah mid ka mid ah magicii weeye waqad yuraa waa la ogsoonaadaa oo waa la gartaa lirajuli shujaaci lafdigani inuu u sugnaado nin geesiya inuu u sugnaado ku tusiyana waa la ogaadaa oo waa dhacdaa in markaa sidaa lagu aqoonsado lagu garto sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah dalaalaatulalfaad marka laga hadlaayo sida jumhuurku ay qabaan dilaalaat alalfaad waa afar wa annasu waaldaahiru walijmaalu walta'wiilu wa arbacatu ashyaa afartaba waa inoo tacriifinayaan jumhuurku saasay maraan qolyaha xanafiyadu iyagu waxay maraan dilaalaatlaalfaadka waxaa loo qaybiyaa laba wuduuxu khafiyu dalaala marka hore loo kala qaadaya waa laba nooc mid walbana afar baa ka imanaysa qayb waxaa la yidhaahdaa waadixu dalaala waa nooc dalaaladiisu caddahay noocna waxaa la yidhahdaa khafiyu dalaala waa mid dalaaladiisu qarsoon tahay marka mid walba afar bay ka soo saaraan afar waxay ka keenaan xagga waadixu dalaala afar kalena waxay ka keenaan xagga khafiyu dalaala markaa siddeed nooc bay gaadhsiiyaan waxaa fudud sida jumhuurku ay mareen oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood ee kale shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo marka dilaalatul alfaadki waxaa loo qaybinayaa nas iyo daahir iyo ta'wiil iyo ijmaal marka waxaa lonaya mid waa annasu midna waa aldaahiru midna waa almu'awalu midna waa almujmalu marka mid walba wasfiga aad sheegto saasay noqonaysa annasu asal ahaan masder ha ahaato laakiin waxaa loo jeedaa kii wax nasgaraynayey ayaa loo jeedaa ama kii la nasgareeye la caddeeye sariixa laga dhigay marka macno faacil ama macno mafcuul ayuu u fasirmaya annasu maxaa la yidhahdaa naska curfi ahaan waxaa la yidhaahdaa mawdican dilaalaatlalfaad marka la joogo macnuu ku leeyahay nas hadda macaani kaloo loo isticmaalo nas waa jirtaa istilaaxaadka markaa inaad isku qalada maaha baab gaara markaad joogto istilaaxa uu ku leeyahay baad u xafidaysaa mar nas waxaa loo isticmaalaa in loo jeedo bimacnaa daliil qawli ah daliil waxyi ah ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi dhammaan waxaa la odhanayaa waa nas taa min qabiili dalaalaati ma ahee bimacnaa daliilkaa waxyiga ah ee ama qur'aanka ama sunnada ah mar nas waa la yidhaahdaa kaasi waa istilaax gaara weeye waa mid ee qabso mar labaad macnaha erayga nas waxaa loo isticmaalaa in laga tilmaamayo shay lafdigiisu siduu ahaa lasoo naqlinayo wakhtiyada qaar bay culammadu waxay yidhahdaan qaala alimaamu ashaaficiyu maa nasuhu imaamu shaafici wuxuu uhi raximah ullah wuxuu naskiisu yahay bimacnaa alfaaddiisi iyo xuruuftiisi iyo kelimaadkiisu sidan yihiin kamaa nasuhu waxaa laga tilmaamay billafdi hadalkiisa in lagu soo noqliyo marka naska loogama jeedo kii waxyiga ahaa waxaa looga jeedayaa kalaamkii bicaynihi uu ku hadlay in la soo naqliyo marna nas waxaa la yidhahdaa sariixu dilaalah ama sariixu dalaala daalku waa soo saddexda xarakaba iskaga bannaan in la kordhigo in la hoos dhigo in la gudo ka dalaaladii caddahay ee sariixa ku ah baa waxaa la yhaha waa nas wa huwa nasun fi lmas'ala markay culammadu leeyihiin mas'aladaa nas buu ku yahay waxaa loo jeeda wuu ku cad yahay macno kale ma aqbali karo ya in macno kale loo leexiyo lagu fasiro maba aqbali karaba waa ku cad yahay nas buu ku yahay waa saas nasna asal ahaan luqada waxaa la yidhaahdaa wa alrafcu waa koryeelista waxaa laga soo qaataa lay minasati alcaruus carabtu waxay samayn jireen gabadha caruusadda ah waxay saari jireen kursi dheer oo korreeyaoo dadka ka koreeya ayaa la korsiin jiray halkaasaa la saari jiray wax shabagoo sidii marakaneecooo kalena saasaa loogu soo dayn jiray minasada halkaasaa la odhan jiray hadda curfiga cusub minasa waxaa loo yaqaanaa meesha taagana laga khudbadeeyo madaxda oo kale ay istaagtay ka khudbadaysaa la yidhaha minasadu saaraa alminasa ya minasa waa ismu aalah waa mifcala hadda saasaa loo isticmaala marka asal ahaan rafcigay ku dhisanta wa nusa alxadiisa ilaa ahlihi fa ina alwasiiqata fii nasihi ay irfac alxadiisa ilaa ahlihi u tiiri u koryaa marka nas curfan waxaa la odhanayaa waa lafdi kastoo soo aroora oo lam yaxtamil ilaa macnan waaxidan macno keliya mooye wax kalaba aan aqbalin ayaa waxa la yidhaha nas baa la yidhahdaa waa kaa dalaaladii sariixa ku ahe ku cad macnayaal kale inuu aqbalayo waa ka madhan yahay waa sariixu tilka casharatun kaamila yaa toban dhammaystirantaasi weeyi oo markii layidhi ruuxii mutamatica ahaayee waayey neef oo xaramka ku qalo waayey waxaa la amray inuu saddex maalmoodna xajka ku soomo toddobana markuu ehelkiisii u noqdo inuu soomo markii sidaa loo soo sheegaa haddana maxaa la sii raaciyey tilka casharatun kaamila taasi waa toban maalmood oo dhammaystiran dee ma aqbali karto tobankaa inay ka badato iyo inay ka yaraato toonna cashara wakhtiyada qaarkood baa la yidhaahdaa iyadoo looga jeedo in tobanka wax ka yara dhiman yihiine laakiin lagu sameeyey uun layska buuragariyey oo tobaneeyada toban laga soo qaaday laakiin marka kaamila la raaciyey ma aqbali kartaa in la tobankii waxba ka yaranayma ma aqbali kartaa waxbaa ka ziyaadaa in la yidhaha ma aqbali kartaa maya marka idan waxay noqonaysaa nas bay noqonaysa tusaale waxaa buu idhi masalan waxaanu nidhi jaa'a fulaanun hebel baa yimi nafsuhu laftiisii baa yimi jaa'a zaydun nafsuhu haddii la yidhaahdo ma aqbali kartaa macno kale in la yidhaha isagu ma imane qoraal baa ka yimi ama war baa ka yimi ma aqbali karo nafsuhu mar haddii la yidhioo tawkiid lagu sameeyey kama suuragal aha macno kale kama suuragal aha wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay muuse ayuu la hadlay intaa haddii lagu dayni lahaa ixtimaal yar baa geli lahaa ixtimaal daciif ah oo maxay ah inuu bil waasita kula hadlay inuu aqbali karto maca dacfin laakiin markii la raaciyey takliiman la hadal buu la hadlay ma aqbali kartaa waasito iyo wax kale maya waatu abu jacfar ibnu naxaas uu yidhi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen haddii ficilka lagu akido masdar intafa almajaaz wixii majaaz loohan jiray mesha waa ka baxay haddama aragtaa masalan waxaa la yidhi tasababa zaydun caraqan ninka zayd la yidhahdaa shubmay ihtimaallaa geli kari lahaa soo maaha laakiin caraqan markii la yidhi dhidid buu la shubmay hor yo dabuu noqday miyay aqbali kartaa ma aqbali karto marka idan wuxuu noqonayaa nas ayuu noqonaya ra'aytu jacfaran nafsahu jacfar baan arkay laftiisii baan arkay yacani waxa weeye waa nas calaa kulli xaal kaas waxaa la yidhahdaa tacriifka naska tacriif labaad waa ku tacriifiye tacriifkaa horaa fiican tacriifka labaad wuxuu yahay in la yidhahdo maa ta'wiiluhu tanziiluhu waa kuu markaa macnihiisa laga fahmaye lagu fasirayaa uu ahaaday mujarad soo dejinta la soo dejiyey bimacnaa waadixnimada uu cad yahay daraaddeed uma baahna tafsiir kale bas inuu soo degaa tafsiirkiisu ku cad yahay waxaa u tafsiira oo macnihiisu ku caddaanayaa bes soo dejinta la soo dejiyey marka la soo dejiyeyba waxaa la iska garanayaa inuu macnuhu saa yahay qiila ina annasa huwa maa yuclamu macnaahu bigayri baxsin canhu nas waxa la yidhaha waa wixii macnihiisa la garanaayo baadhis la baadhaya iyadayna jirin fayakuunu ta'wiiluhu bimujaradi nusuulihi nafhamu macnaah wuxuu noqonayaa ta'wiilkiisu soo degista uu soo degay keliya ayaan macnihiisa ku fahmaynaa wuxuuna uga jeedaa buui wayuriidu bidalika maa laa yaxtaaju ilaa baxsin lilwusuuli ila macnaah waa shayga aan u baahnayn baadhis aan baahnayn si macnihiisa loo gaaro laakiin labada tacriif waxa fiican ka tacriifka horaa fiican daahir maxaa la yidhahdaa daahir waxaa la yidhaahdaa waa ka macnaha loo dhigay macno aan ahayn faa'iidaynaya laakiin ixtimaal daciifuu ku faa'iidaynaya macnaha loo dhigay baa daahirkii ah macnaha macno aan ahaynna waa faa'iidayn karaa bidacfin taagdarre la jirkeed buu ku faa'iidayn karaa kaasna waxaa leeyahay daahir idan daahirku wuxuu ku tusiyaa laba macne labadaa macne huwa adharu fii axadi almacnayayni min alaakhar labada macno mid ahaantood buu kaga muuqad badan yahay oo kaga caddaan badan yahay macnaha kale marka la sheego macnaha soo degdegaya oo raajix ku ah macnana marjuuxuu ku yahay eraygaasi labada macnee uu faa'iideeye ku tusiyo haddii kifad la saari lahaa midna waxay noqon lahayd raajixa midna waxay noqon lahayd marjuuxa labadii macnaa raajix iyo marjuux kale leh mid miisaan lehoo kefaddi ciirayso iyo mid laga miisaan badan yahay kaa uu ku miisaanka badan yahay ee raajixa ah waxaa la odhanayaa waa daahir buu ku yahay kan marjuuxa ah ee lagaga miisaanka badan yahay kafadu sare u kacayso haddii la saari lahaa labada macne la kala saari lahaa isaga maxaa la odhanayaa mu'awal baa la odhanayaa waa macno marjuux ah waayah marka daahirku waa kaas weeye tusaalihiisu waxay tahay erayga asad la yidhaahdo asad waa libaax libaax waxaa loo isticmaalaa laba macne mar libaax waxaa lagu magacaabaa bahalka dugaagga ahee habar dugaag oo odayga ah ee ah, weyn kaasaa mar la yidhaahdaa asad libaax kaasaa la yidhahdaa waana macnahu asalka ku yahay marka la sheegana in macnaha looga jeedaa niyadda ku soo horraan dhacays oo maskaxda ku soo horraynays macnaha uu raajixa ku yahay ku miisaanka badan yahay erayga asad waxaa la odhanayaa daahir macno labaad waa loo isticmaalaayo nin geesiya ayaa isagana waa lagu magacaabaa waliha waa libaax asalkana waxay ka soo jeedday in markii hore lagu shabbahayo markii dambena tashbiihiinta meesha laga saaray la yidhi waaba isagaaba libaax yaa marka laba macnaa labadaba ereyga asad loo isticmaalay mid waa raajix midna waa marjuux kaa raajixa waxaa laodhanayaa daahir ka marjuuxana waxaa la odhanayaa mu'awal baa la odhanaya mu'awal ayaa la odhanaya wuxuu sheekhu uhi raximah wnasu curfan nasku curfan ay fi lcurfi curfiga gudihiisa kullu lafdin waa eray kastoo waaridin soo arooray eraygaasoo lam yaxtamil aan aqbalin ilaa limacnan waaxidin macno keliya mooye macno labaad aan aqbalayn ayaa la yidhaahdaa nas yani waa sariix waa ku cadiya ka qad ra'aytu tusaalihiisu wuxuu ee ka qowlika sida hadalkaaga aad tidhaahdo qad ra'aytu xaqiiqee waan arkay jacfaran jacfar baan arkay wa qiila waxaa la yidhi maa ta'wiiluhu waa ka ta'wiilkiis iyo tafsiirkiis iyo macnihiisu u ahaaday fahamka macnihiisa la fahmaya tanziiluhu soo dejintiisa mujarad in la soo dejiyaa macnihiisa lagu fahmayaa uma baahnaba tafsiir kale falyuclamaa ha la ogaado laakiin tafsiirka horaa sii fiican wakhtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub